barakaatu ayuha alaxiba darsigan walaaluhu u qoondeeyeen inuu caawo baxo oo ah alislaamu mansuurun laa maxaalata lah islaamku waa guulaysanayaa muran kuma jiro in loo camal falo oo sidii uu guulaysan lahaa laga shaqeeyaana waa waajib diiniya cinwaanku intaasuu tilmaamaya dunida waxaan ognahay bini aadamku waa noolaha inta badan ka fakera mustaqbalka maxay noqon waa noolaha u khadida ee ku talagala mustaqbalku wuxuu noqon doono inuu sawiri karo ilaahayna subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa mustaqbalka xaqiiqadiisa inuu isaguuna og yahay qul laa yaclamu alghayba man fi sama qul laa yaclamu man fi الsamaawaati wاlأrض alghayba ila allah ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala ma oga cir iyo dhul waxa jooga haybka ma oga alle mooyaane subxaana wa tacaala xaqiiqa ahaan ilaahay unbaa u og laakiin bini aadamku wuu saadaaliyaa isagoo saadaashiisa ku salaynaya tagtadii hore ama taariikhdii hore iyo sidii wax ahaan jireen isagoo ku salaynaya hadda duruufta taagani sida ay tahay ayuu markaa ka saadaaliyaa mustaqbalkuna siduu u ekaan doono dadka wax saadaaliya marka dadna waa dad khibro u leh oo daraasaad badan ama cilmi baadhis badan intay sameeyaan mustaqbalku uu muuqdo ilaa xaddin maa sawiran kara sida wax noqon karaan dadka badhna taariikh hore iyo waxba toona ma eegaane waaqaca markaa ama laxdada lagu nool yahay unbaa intay u muuqatay moodaan inay dunidu madoobaatay oo mashaakilkaa markaa haystiya waxaa unbaa intuu ka bato ayuunbu is idhaahdaa dunidu waxba isbedeli maayaan sababta halkan la gaadhay halkan la gaadho nooc min alya's ayaa ku dhaca mustaqbalkaasi eegistiisa muslimiintu aqoon-yahankooda waa baadhayaan wax badan baanay eegayaan oo iftiiminayaan cagsigeedana gaaladuna waa baadhayaan buxuus cilmiya iyo daraasaad akademiya cilmi baadhisyo dhab ah khubaro dhab ah oo maal iyo maskaxba ay gelinayaan bay ku baadhaan oo eegaan mustaqbalka muslimku suu noqonaya waxaan odhan karnaa aqoon-yahano badanoo ay leeyihiin waxay rumaysanayaan laa maxaala inuu islaamku soo noqonayo sababo badan daraaddood laakiin dee laysba dhiiba bay rumaysan yihiin ma ladabhigama la dibdhigi karaa ma labaatan sano ku soo noqon ma konton ma boqol ma laba boqol haddaynu laba boqol gaadhsiin karna dee muddaynu haysanaa weeyaan marka iyagu baxhiga waxay u samaynayaan inay ogaadaan niqaada dacfigaaga iyo niqaab meelaha xooggaagu uu ku jiro iyo meelaha dacfigaagu ku jiro saa awgeed cidda ahi waxay isku dayaysaa bointiska ama nuqdadaha dacfigaana inay buunbuuniso xoojiso ballaadhiso tiro badiso meelahaaga quwadana sidii ay u xadidi lahayd ee u yarayn lahayd inay tijaabiso muslimka waxaa la arkayaa bari iyo galbeed ma rabaan reer galbeed islaamnimo cadownimo taariikhiyo horaa ka soo dhexayso waxay rabaan inay carqaladeeyaan intay carqaladayn karaan bariga soo socdaana kama roona oo jina iyo gruubkiis kuwanaaba ahlu kitaab labada ah kuwanaaba waxyaabaha qaarkood inala wadaaga laakiin jina iyo guruubadooduna waa laga yaabaa duruufaadka qaarkood masaalixdu inay soo dhacdo laakiin ka mabda ahaan way ka fog yihiin caalamulislaami dadka xukumaana labadaaba inay kasii fog yihiin baaba laga yaabaa oo iyaguna dantooda inay u arkayaan islaamnimadaasi inaanay ku soo noqonin waayo ninka siyaasiga ahi waxa maslaxaddiisa ugu jirta lagama fujiyo had iyo goor maslaxad malaa wuxuu arkayaa sida tan inuu dadka gacan bira ku hayn karo qofka caadiga ahi markuu eego wadciga muslimiintu ay ku jiraan oo ah dhaqaalahoodu inuu dambeeyo siyaasadoodu inuu dambeeyo maalku in laga maal badan yahay hubka in laga hub badan yahay niyajab badan baa dadka qaar ku abuurma laakiin dhan kale marka la eego waa ummadda ugu da'yaree dunida ku nool dadmiinis soomaali maanta haddaynu egno waxaa laga yaabaa boqolkiiba toddobaatan inay soddon jirka yarta dadmiinis waa xoog soo socda masaajidka imika haddaan sidaa u waa ciro laba qof iyo labaa laga yaabaa inaan arko macnaheedu waxa weeyaan waa ummad dhallinyaro ah soomaaliya qurana maahe waa caalam ulislaam oo dhan baa cagsiga haddaynu galbeed iyo bariba eegno waa dowlado gebgaboobay iyo dad gebgaboobay iyo maskax gabowday da-yartoodu ka badan inta benshanka gelaysa ayaa ka badan inta soo gelaysa shaqada dats waaya in badan qaxoonti u qaataan qaxoontigani waxaa la rabaa in lagu buuxiyo meeshii dadkii shaqada gelayay waayo dadka ka sii baxaya benshanka noqonaya ka badan daayarta shaqada soo gelaysa idan haddii xagga bini aadamka laga eego caalamulislaami waa dhallinyaro waa dad xoogganoo mustaqbal loo soo socda haddii laga eego dhulkay degan yihiin waa dhulka dunidaba isku xidha cidda dhulkaa xukuntaa dunida xukunta waxay idhahdaan dunidu badaha dunida isku xidha cidda xukuntaa xukunta shan lixda kanaale dunida isku xidha mid mooyaane inta kale muslim buu ku yaallaa banama kalnal oo labada maraykan dhexdooda ah ayuun baan gacanta muslimka ku jirin amaa inta kale waa baabilmandab waa kanaal suways waa jabal taariq waa basfar ama marma labada uu leeyahay turkigu waa hurmuskan eeraantiiyo cumaan iyo intan udhaxaysa waxa kanaal dunida isku xidha gacanta muslimku ku jira waa wasad اdunyaa maraykan intaasu xoog ku joogaa si uu u maamuli kariyo ingiriis turkiga intaasay heshiis kula galeen boqol sannadood khilaafadii cumaanigii markii la ridayay heshiisyadii lala galay waxaa ka mid ahaa boqolka sane ee soo socda kanaanladaasi inaanu iyagu lahayn free in lagu mari karo ayay ku dhan yihiin boqolkii sannadood ayuu ahaa heshiisku boqolka sannadood waa saddex iyo labaatanka markay gaadho ayuu dhammaanaya wixii ka dambeeya gacanta turkiga ku wareegaya gacanta turkiga hadduu ku wareego raashiya dunida meelay kaga xidhiidha ma leh turkiga inay marta mooyaane biyo kululba ma leh iyo wax xaggaa ka xiga oo dhamme si kale haddaynu u tilmaamno waxay degan yihiin meel ilaahay dhigay enerjiga dunida shidaalka dunidana boqolkiiba toddobaatan siddeetan wax ku dhodhow waxaa ilaahay hoos dhigay inta muslimku dego khasakhistaan iyo meelaha laga soo bilaabo ilaa iyo inta muslimku dego ayaa shidaalka enerjiga dunidu hoos yaalla caalamulislaami wuxuu ka mid yahay wadannada aan khaam maadda khaama loo soo dhoofinin ee maadada khaamka ee wadannadooda taalla wax kastaba inay helayaan anything loo baahan yahay dhulkoodu inuu leeyahay oo tasniic ama industrygu uu u baahan yahay haddii waddanku dhallinyaro uyey haddii mowqicu ku dhaca uu yahay mowqaca dunida maamula haddii enerjiga dunidu gacantooda ku jiro hadday maadada khaamka ay helayaan iyagu haystaan waxaa ka dhiman oo keliya ciddii isku hagaajin lahayd alxanaka asiyaasiya qaa'idkii lahaa ee saaxibu risaala ah mid ka mida ah, aqoon-yahanka reer galbeedka wuxuu leeyahay waxa qura nimankan buu leeyay waa inaynu xoog isaga ilaalinnaa waayo waxa qurhe u dhimani waa salaaxadiin cusuboo soo baxa buu leeyahay nin risaalana sita xanaka siyaasiyana leh mabaadi'na rumaysan maamulna garan kara iyo si dad loo hogaamiyo caalamul-islaami intaasaa ka dhiban risaalo daa'ima bay ay tilmaamayaan oo aan marnaba isbedelina way haystaan dadka kale kutubtoodii way qaldanta towraaddii rasmiga ahayd ma taallo injiilkii rasmiga aha ma yaallo bale maanta waxay maraysaa xataa afka markay noqoto dowlado waaweyn oo dunida ka midabaa tijaabinaya hadda arkiifyadooda rasmiga in af carabi lagu qoro waayo af carabigu waa afka qura aan isbedelin af carabigu kun iyo dhowr boqoloo sannadood buu sidii siiyey yacnii ninka luqa carbeed maanta bartay ashcaari ljaahiliya iyadoon loo fasirin buu akhrinaya waa carabiga carabiga ahbuu ku qoranyay kitaabka qur-aanka ah ee carabiga carabiga ahbuu ku qoranyay laakiin ingiriis oo luqadiisu dunida ay ugu xoog badantahy shakespeare wuxuu qoray in loo tarjumo modern englishka mooyaane in yarba akhriyi karta waa saddex boqoloo sannadood ka hor saddex boqoloo sannadood ka hor wixii la qoray dee af ingiriisiba lix boqoloo sannadood meelahaasuu jiraa wixii ka horreeyey germanic languagesku ka tirsanaa yacni latin language buu ahaa waxaan waddan leeyay risaaladooduna waa kayd yaallo sidiisii u yaallo cid ku dhaqantuun u baahan aan marnaba taxriif gelin aan marnaba lumin ilaahayna uu qur-aankiisa ku sheegay innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu la xaafiduun anaa soo dejiyey baa ilahay yidhi anaana ilaalinaya ilaahay wuxuu u ilaaliyey xataa afku ku qora in rabbi dhowro culammadii muslimiinta hore buxuudtay samaysay idan luqada carbeed waa tii nebi maxamed ku hadli jiray calayhi salaatu wasalaam waa tii abujahal ku hadli jiray iyo kuwii ka horreeyey waa tii cantara uu ku gebyayey waa tii maxay imra'ulqaysu gabayada ku tirinayey gabayga imra'ulqays baa imminka inta la akhriya caadi loo fasiraya oo aan ishkaal ku jirin si caadiya loo garanaya wixii sababi lahaa waxay leeyihiin dadka kani markaa waxay haystaan xadaaro qadiima waa mar labaadee bay leeyihin taariikhi bay leeyihiin umamku taariikhda kama soo hadrhaan haddaad taariikh hore leedahay waad hibanaysaa inaad soo noolayn karto haddaanad si taariikh lahayna daba go-an tahay ma jiro aabbayaal hore waad dib ugu noqotaa islaamku taariikh buu leeyahy tilmaamaysaa dunida tan dhowr boqoloo sannadood ama kun sannadood inuu keligii hogaaminayey oo uu dunida number one u ahaa hadday cilmi tahay hadday jaamacad tahay hadday dhaqaalo tahay hadday everything wax kastooo la eego ay iyagu ahaayeen ibandhaweydba waxaan tilmaamayey clipsby waa nin gaaleed oo qoraayahana oo taarikh ilcilmi ka warramaa wuxuu lahaa quruunulwustaa boqol iyo soddonkii caalime dunida joogay boqol iyo labaatan baa dunida muslimka ka yimi buu leeyahy adduunka kaloo dhammi lix toban buu lahaa yurub oo dhammi afar bay lahay taa macnaheed waxa weyaan waa dad taarikh iyo xadaaro leh soo jireena oo sababi karta inay dib u soo nooleeyaan intaa waxaan ku daraynaa haddaad taariikhda daraasayso ilaahay wuxuu leeyay watilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas watilka alayaam nudaawiluhaa bayna annaas bini aadamka ilaahay waa u kala bedbedelayaa nolosha oo ma jirto ummad weligeed jab loo qoray ummad weligeed guul u qorantayna ma jirto laakiin aadanuhu waa qori isu dhiib iyo calan isu dhiibkaasoo kol boqoloo xoog badata bale haddaad taariikhdii nebi maxamed ku noqoto calayhi salaatu wasalaam iyo islaamka mar buu nebi maxamed keliya ahaa dunida dunidoo dhamina ka soo horjeeda qof qura qiyaas oo adduunkaoo dhami ka soo horjeedo mar buu la'aa cid hoysa man yu'wini wariya ay hoynaya mar buu lahaa oo aan ilaahay kelmadiisa sheega oo taarikhyaanada qaarkood tilmaamaan shan iyo toban qabiil inuu isu soo bandhigo shan iyo toban kuma diideen ilaahay faraj wuxuu uga furay dhallinyaro ansaari inay aqbasho qaadato inay yimaadaan oo islaamka rumeeyaan oo bayacalcaqaba luula iyo bayacalcaqaba aaniya la galaan oo dabeetana yidhahdaan annagaa hiliyo hooba ku siinaynen oo kaalay oo carab oo dhan wuxuu ka waayay dhallinyaradaa yaruu ka hela uu xoogaystay oo dagaalkii koowaad ee lagu soo qaaday beder uu guulaystay kii labaad buu haddana jabay oo laga xoog batay kii ku xigay baa khandaqoo haddana uu goolaystay kii ku xigay buu haddana marna jabay marna xunayn yani taarikhda bini aadamku laakiin ilaahay wuxuu leeyay waalcaaqibatu lilmuttaqiin cidhibta dambe waxaa iska leh kuwa ilaahay subxaana wa tacaala ka cabsada marka waxaan leenahay kow adduunka kani ilaahay buu gacantiisa horta marka hore ku jiraa taa rumayso maanta dunida reer galbeed baa hoggaamiya cid dambe oo eray ka daba tidhaahdaa ma jirto laakiin hadda wax soddon sano ka ka hor dunida dowlado waaweyn oo kaloo shuuci la yidhaahdo iyana qaybtooda ka taliya jiray laba sano gudahood baa shuuciyad baa dunida la waayey laba sano gudahood ayuunbay noqdeen sidii tusbax la furay daateen dowladba dowlad ka dambaysa ay dhacday reer galbeed maanta wuu ogyay inuu daalay dhallinyaradoodii baa lunsan akhlaaqiyaadkii ka lumeen dadkoodii xumxumaabaa kor soo maraya dhaqaalahoodii baa sii burburaya dhashoodii baa sii yaraanaysa wadannada qaarkood bay marayaan that means boqolka qoys ee labada boqole qof ka kooban boqol nin iyo boqol gabdhoodii dadkii bedeli lahaa ma dhalaane qof bay dhalaan dad ministirada waddankaasi yaraanaysa soomaaliya soddon sano ka hor intay leekayd dadku dee nin walbaba awowgaa eeg soddon sano ka hor awowgaa intuu dhalay misey ahayd maanta see misuu yihi waxaad garan kartaa soomaaliyiintay intay badatay waa intaa waxa laga yaabaa awowgay soddon sano ka hor ama afartan sano ka hor haddaan tiriyo wax gacanta lagu tiriyo inuu ahaa maantana waxaa laga yaaba inay boqolaal nin walba soomaaliyeedna waa sidaa tan yacni intaasoo jeer ba labalaamay iyana waxaa laga yaabaa inay tiradu intii awowgii ahaa ka yaraatay afartan sano ka hor awowgii intii uu dhale ku tirsanaysay maanta inta ku tirsataa inay kala sii yartay idan waa dad gaboobay oo tiradoodu sii yaraatay oo dhalintoodu sii baaba'ayso oo dhaqaala burburna ku socdo oo xataa unitigoodii hadda bilaabmay inuu inuu dib u gelgelmo yurub oo tan sii kala googo'aysa ingiriis ka baxay tii kale weli wa isku oodan tahay dee ilaahay balaayooyin kalaa buu keeno corona iyo wax kalaa soo baxay dimuqraadiyaddii dunida loogu bushaaraynaya waa taalee ninana in ictiraafi maayo ee tii afrikaanko kale imminka waa uunka askari yar tahay <laughs> sidii baa laysu hayaa waxba kama jiraan anaa madaxweynean in la soo taagan yahay sistamku ma aha sistam fududo horta de habeeniyo maalin dumaya maaha saa maaha laakiin waxaynu tilmaamaynaa naqaada dacfigii inay bilaabmeen ay muuqdaan meelihii liidashadu ka jiray way soo biirayaan valiyuskooda ay yaqaaneen qiyamkay hayeen wuu sii lumayaa xataa qiyamkii dowladnimo ay lahaayeen ayaa sii lumaya dee inay iyagu lumaan macnaheedu maaha inaad adigu xoogaysatay haddaad adna ka sii liidato dee wasal halkii cadow waa jabay adigu maad guulaysan de adoo haddaad wax noqotaad guulaysanaysa haddaba waxaan leenahay kow horta waa inaynu rumaynaa ilaahay in dunidu gacantiisa ku jirto caqiidadaasi waa inaanay dadka ka lumin qul illaahuma malika اlmulk tuuti lmulka man tashaa ilaahu dunidan adaa maamula cidi kulama maamusho adaa mulkiga siiya cidaad doonto watanzicu اlmulka miman tashaa adaa ka siiba baa ilaahay qur-aan ku tilmaamaya tanzic adaa ka siiba boqortooyada cidaad doonto watucizu man tashaau watudilu man tashaa adaa ilaahay ou casiis ka dhigo oo nooleeyo sharfa cidaad doonto ciddaad doontana adaa duleeya biyadika alkhayr gacantaada aday wax waliba ku jiraan innaka calaa kulli shayin qadiir wax walbana adaa awooda idan biyadihi اlamru kulluh ilaahay gacantiisa ayaa noloshoo dhammi ku jirtaa waxaynu leenahay marka la qiimaynayo mustaqbalka hadday taariikh noqoto taariikh dadkani waa leeyahay uu hiigsado hadday noqoto waaqaca maanta yaalla waxaan leenahay waa waaqac sheegaya ummad dhallinyaro ah oo waddankii ilaahay dunida ka doortay degan oo kanaaliskii dunidao dhan iyaga gacantooda uu ku jiro oo dhaqaaliya wixii waddanku u baahnaa ilaahay meeshooda ku sameeyo ku abuuray oo u baahan isku habayn dambe uun yacnii waxii ummade ay kor ugu noqon lahayd oo dhamme agtooda waa taallaa intaa waxaa dheer mubashiraadka xagga rabbi ka yimi oo nusuus qur'aanah iyo xadiidah oo ilaahay soo dejiyey oo tilmaamaya inay ummadda tani dib u guulaysan doonto iyana waa taalla ilaahay baa wuxuu leeyay wacad allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu الصaalixaat laystakhlifanahum fi lardi kama stakhlafa aladiina min qablihim walayumakinana lahum diinahum aladi irtadaa lahum walayubadilanahum min bacdi khawfihim amna yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shaya waman kafara bacda dalika faulaa'ika hum lfaasiquun ilaahay wuxuu u yaboohay kuwa iimaanka laga hele inaga midka ah camalka suubanna sameeya yacni ariiqu lciza raaca waddada lagu liibaanayana raaca kama warrabayno ilaahay ma odhanin kuway rumeeye iska seexda kor baan yeelaya ilaahay ma odhanin nuumu walaa tastayqadu miyuu ciraaqigii nin gabyaayo ciraaqiya wuxuu ka yaabay muslimku maanta siduu yahay waa hore maasuu gabay tiriye uu leeyay seexdoo ha toosina inta hurduun baa guulaysata buu yidhi yacni wuxuu sawirayaa xaalkeennu famaa faaza ilaa nuwamu buu yidhi ma guulaystaan kuwa hurdo mooyaane idan nin hurdaa ma guulaysto ninkii seexdaa siciiddibi dhalay bay soomaalidu tidhaahdaa laakiin ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala kuwa iimaan laga helaya camal saalixa kuwa caqiido iyo inay mabaadi'da ku dhaqmaan oo raacaan laga helo kuwaa ilaahay wuxuu u ballan qaaday layastakhlifannahum fi lard laam iyo nuunu tawkiid baa ilaahay ku adkeeyey kuwaa ilaahay subxaana wa tacaala dhulka khilaafadiisa waa u dhiibaya waa u dhiibayaa sidii kuwii iyaga ka horreeyeyba loogu dhiibay yacnii jidka nolosha haddaad raacdo ilaahay subxaana wa tacaala waa idin noolaynayaa baa la leeyahy walayumakkinanna lahum diinahum aladii irtadaa lahum ilaahay subxaana wa tacaala waa makansiinayaa oo gacantuu u gelinayaa diintoodu raalli uga noqday maanta waxaa laga yaabaa dunida qaybo badanoo ka mid ah muslim baan ahay dadku inay kaba xishoodaan oo israa ar baa lagu dila haddaad afka ka tidhaahdo muslim baan ahay ar baa lagu yidhahdo waa terrorist ninkan iyo islaam buu sheegtay laakiin ilaahay wuxuu u ballan qaaday hadday jidka raacaan walan yumakinanna lahum diinahum aladi irtadaa lahum ilaahay waa makansiinayaa diirtoo diintoodu raalli uga noqday walayubadilanahum min bacdi khawfihim amna baqahooda dabadeed ilaahay wuxuu ugu bedelayaa nabadgelyo haddii caalamulislaami maanta siyaasiyiintiisa iyo waxgaradkiisa iyo aqoonyaankiisa in badani ka midi ay baqayaan isleeyiin haddaa waxaad tidhaahdaan ar magaaladii soo duushaa ar maa laydin qabsadaa ar lagu xidhaa armaa lagaa hor yimaadaa oo nin waliba maslaxadiisa ka daydayey qoladaa raalligelintooda ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala rabbi walayubadilannahum min bacdi khawfihim amna laakiin waxaani maxay ku xidhan yihin yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shay-a baa ilaah yidhi waa inay aniga ay caabudaan waanay cidna igu shirig yeelin xaaladdaa hadday gaadhaan waxaan waa helayaa waman kafara bacda dalika fa ulaa'ika hum lfaasiquun ciddii gaalowdaana faasiq bay waa faasiq baa ilaahay leeyay gargaarka alle heli maayo aayaad kale ilaahay wuxuu leeyahy isagoo rabo rabbi inuu inoo tilmaamo dunidan inuu isagu ka taliyo yuriiduuna an yudfiuu nuur allahi biafwaahihim qaar baa raba baa ilaahay leeyahay ilaahay ifkiisa inay afkooda kuu demiyaan ka warran ninkaas idhaahda cadceedda afuuf oo demi waa nin waalanun soo ma waayo cadceeddu inay xoog weyn tahay oo aan bini aadamkuu taa kelin baad rumaysanta marka ninna inaanu afkiisa ku demin karin rabu samaawaati walardina nuurkiisa cidna af kuma demin karto ilaahay baa wuxuu leeyahay yuriiduuna an yuطfiuu nuura اllahi biafwaahihim waya'ba allahu ilaa an yutima nuurah ilaahayna waa diiday taasi inuu nuurkiisa dhammaystira mooyaane diintan ilaahay wuxuu ballan qaaday ilaa qiyaamu saaca marka dadka la layn doono wakhti ku dhow inay iyadu joogi doonto saa awgeed inaanay suurtagal ahayn in la demiyaa walow kariha alkaafiruun baa ilahay yidhi xataa kuwa gaaleed haba necbaadaane huwa aladii arsala rasuulahu bilhuda wadiini اlxaq liyudhirahu cala اddiini kullihi walow kariha almushrikuun fii suurati tawba iyo fii suurati saf ba ilaahay waa ku tilmaamaya ilaahay waa kan rasuul soo diray oo hanuun ku soo diray iyo diin xaqa liyudhirahu cala اddiini kulli diin oo dhan inuu ka kor yeelo waa mubashiraat markaa huwa aladii arsala rasuulahu bilhuda wa diini اlxaqi liyudhirahu cala diini kulli wakafaa biاllahi shahiida fii suurati اlfatx yacni saddex aayadood oo qur-aan ah masaladaas ku soo aroortay waxay leenahay axaadiista soo aroortay way tiro badantay walidalik baa sheikh alalbani raxmat ullaahi calayh kitaabkiisan la ydhaha silsila alaxaadiis asaxiixa wuxuu ku bilowday axaadiista mubashiraadka awal xadiid iyo kow iyo laba iyo saddex wuxuu ku bilaabay axaadiista muslimiinta dhiiri gelinaysee bushaaradii nebi moxamed uu uga tegey ayuu ku bilaabay ou ka mid yahay xadiidka nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam imaamu muslim soo saaray ina allaha zawaa lii ilaahay wuxuu ii simay oo ii ururiyey zawaa liya alarda oo dhan baa laysoo koobay fara'aytu mashaariqaha wa maqaaribaha kaanamaa dee tv v laga tusayoo kale dhulka oo dhan ayaa laysoo ururiyey buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam waxaan arkay barigeed iyo galbeedkeedaba wa waina ummatii sayabluqu mulkuha maa zuwiya lii minha ummaddaydana mulkigeed iyo maamulkeedu wuxuu gaari doonaa inta lay tusiyey buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam yacnii waxa soo soctuu nebigu tilmaamaya wakhti caalamkao dhan islaam ka taliyo caalamkao dhan inuu islaam ka taliyo dadka badh baa waxay u fakerayaan goormuu muslimku xoog badan doonaa caynkaa war dadka quluubtooda in la furtaabaa ka fiican in dhulkooda la furto dadka quluubtooda in la furto ayaa ka qurux badan maxay in dhulkooda la furto isagoo qofku dhulkiisa degan baa diinta la gaadhsiin karaa islaamnimada u qaadan karaa dad muslima iyo dowlad islaam iyo dad khayr jecelay noqon karaan saa awgeed buu nebigu wuxuu leeyahy wa ucطita alkanzayn alaxmara walabyad wakhtigaa madiinaa lagu hortaagnaa dabeetna wuxuu leeyay waxaa laysiiyey kanziga daartii casayd iyo daartii caddaydba labadii dowladoodee dunida markaa ka talin jiray midna guriga cad buu lahaa midna guriga cas buu lahaa dee imikaba raashiyankuna guriga cas buu lahaa maraykankuna guriga cad buu lahaa bershiya iyo romaniscuna qolana guri cad bay lahayd qolana guri cas bay lahayd dabeetana nebigu wuxuu leeya calayhi الsalaatu wasalaam wa ucطitu اlkanzayn alaxmar walabyad hadday tahay dahab iyo fidana waa lay siiyey buu nebigu tilmaamaya wainii sa'altu rabbii liummatii an laa yuhlikaha bisanaةi caama waan laa yusalliطa calayhim caduwa min siwa anfusihim fayastabiixa baydatahum waina rabbii qaala ya muxamadu inii ida qadaytu qadاءa fainahu laa yuraddu wainii acطaytuka liummatik an laa uhlikahum bisanaةi caama waan laa usalliطa calayhim caduwa min siwa anfusihim yastabiixu baydatahum walow اجtamaca calayhim man biaqطaariha aw qaala man bayna aqطaariha xataa yakuuna bacduhum yuhliku bacda wayasbiya bacduhum bacda nebigu calayh الsalaatu wasalaam wuxuu leeya ilaahay waxaan weydiistay ummaddayda inaan ilaahay subxaanaه wa tacaala ku itixaamin abaar dhammaysa iyo cadow ka xoog bata oo dhammaantood qabsada ilaahayna subxaanaه wa tacaala wuxuu u tilmaamay haddaan wax xukumo xukumkayga lama soo celiyo ummaddaada abaar dhammayso ku qaban maayo cadow intuu ka xoog bato dhammaantood qabtana ku qaban maayo laakiin dunidao dhamme xataa hadday isugu timaado ma jebin karayaan laakiin iyagaa badhba badhka kala qabsan doonaan oo balaayadoodu saasay ku dhici doontaa caalamulislaam waddan kastoo la gumaysto qaar kaloo muslimuunbaa dee gaalada dabada kaga jira iyagunbaa jabkooda ka mas-uula sida nebigu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamayo laakiin axaadiis badan baa waxay tilmaamaysaa xadiidka ibnu xibbaan layablغana hada اlأmru ma balغa اleyl والnahaar diintani inay gaarhi doonto inta waa ka baryo habeenna ka dumo dunida o dhan dee habeen waa gaadhaa maalinina waa gaadhaa diintani way gaadhaysaa buu nebigu leeyay calayh salaatu wasalaam guri dunida ka jiraa ma jiro ilaa diintani way geli doontaa ama iyadoo bicizi casiizin bay ku geli ama bidulli daliilin islaamnimada xoog badan bay ku geli oo iyana dulaysan ama dee dadku iyagaa islaamka qaadan ama waa la qabsan waxa uu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabada u sheegay buu yidhi labada magaalo in la furanayuu sheegay waa rooma magaalada caasimadda talyaaniga iyo qustantiin waa caasimadan hadda turkiga laga maamulo laakiin markaa labadaba midna waxay ahayd markaska diineed ee reer galbeedka midna waxay ahayd markaska siyaasadeed ee reer galbeedka qustantiin waxaa gacanta ku hayaa dowla albizantiya oo ah dowladdii romanskee weyneyd wixii ka sii hadhay ta kalena waa meeshuu fatikaanku deganaayo diin ahaan xadiidkana wuxuu tilmaamayaa labadaba muslimka gacantooday soo geli doonaan dabeetana waxay weydiiyeen saxaabigii sheegaya cabdillaahi bnu camar ibnu alcaas labada teebaa la hor furan doonaa sanduuq yarou meel dhigtay buu yidhi sanduuqaa ii keena waa loo keeno wuu furay dabeetana qoraal buu ka soo saaray markaasuu qoraalkii akhriyo wuxuu leeyahy annagoo nebiga la fadhina calayhi salaatu wasalaam oo xadiidka ka qorayna ayaa nebiga su-aashan la weydiiyey labada magaalo teebaa la hor furanayaa dabeetana nebigu wuxuu nagu yidhi qustantiin baa la hor furanayaa ama madiinatu hiraql tuftaxu awala magaalada heraqal heracles ninkii la odhan jiray magaaladiisaa la horfuranaya nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wakhtiguu sheegaya wakhtigaasay ahayd eh. laakiin goormaa la furtay waxaa la furtay siddeed boqoloo ku dhowaad nebi moxamed gadaashi nebigu uu sii sheego la furanayaa buu lakiin wakhtiguma sheegin dadka saxaabadii way isku dayday waa u suurtoobi weyde abu ayub alansaari iyo dee magaalada dacalkeedu ku aasayi waa u suurtoobi weyde ciidamo muslimiin oo ka dembeeyey boqor waliba nebigu wuu ammaanay nimanka halkaa furan doona waa isku dayey may suurtogelin qarnigii shan iyo tobnaad ee miilaadiga dabayaaqadiisii sbain markay dumaysay xagga kalena qustantiniya la furanayay spain meelahaasay dent akhir madiina laga soo saaray muslimiinta xagga kalena wakhtigaa wakhti ku beegan bay furteen oo markii dowladda muslimiinta ee dhinaca galbeed soo dumaysay dowladdii muslimiinta ee dhinaca bari baa sii xoogaysanayso sii socotay malaha hijiriyadu siddeed boqol iyo dheeraad inay ahayd baan filayaa wakhtigaasi haddii taa la furtay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam dabadii siddeed boqoloo sano kadib weliba culammadu xadiidka saxiix muslimna waxay tilmaamayaan mar labaadna in qustantiiniya la furan doono laakiin marka labaad takbiir in lagu furan doonaan xabadba lagu ridi doonin laa ilaaha illa allah iyo allahu akbar in lagu furan doono malaa un dee waa markana cilmaaniyiintan iyo beliyo baaskana dib u qabsadeen dee un malaa dad takbiirsanayumaa dib uga qabsan doonaa filaya roomase weli lama furan roomi weli waxay ku jirtaa maxay gacantii reer galbeedka laakiin xadiidkani wuxuu sheegaya in roomina in islaamku gaari doono o islaami doonto roomana inay noqon doonto maxay magaalo muslim buu nebigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam waxauu nebigu xadiid kale ku tilmaamaya nebinimadu intii alla doonaabay joogi doontaa de nebi maxamed nebi ka dambaynaya ma jirin intii uu nebigu noolaa unbay joogaysa dabeetana ilaahay baa rafcin doona waxaa iman doonta khilaafa ama maamul calaa minhaaji nubuwa dariiqii nebi maxamed haysta ayaa iman doona isna intii alla doonaa buu joogi doonaa dabeetana waa la rafcin doonaa buu nebigu yidhi waxaa ku xigi doona buu nebigu yidhi boqorro adag mulkan caadan isna intii alla qadaraa buu joogi doonaa waa boqorradii muslimiinta ee waxna qaldayay waxna saxayay kadib baa ilaahay rafcin doonaa waxaa ku xigi doona buu nebigu yidhi mulkan jabariya boqorro dictaytor ah dee male waa inta maanta joogtay iyo wixii la nooc ah kuwo dadka nafta isugu keenaya ayaa ku xigi doona buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam iyana mudday joogi doonaan buu nebigu yidhi uma yarfacu ilaahay baa rafcin doona kuwaana haddana uma takuunu khilaafatun calaa minhaaji nubuwa waxaa soo noqon doonta buu nebigu leeyahay khilaafo mabda'ii nebi maxamed ku socota idan waa inoo dhiman tahay markaa mar dambe waa soo noqonaysaa uma sakat nebigu halkaa markuu marinayo aamusay maxaa ka dambayn doona ilaahay baa og wixii ka dambayn doona nebigu calayhi salaatu wasalaam kama warramin intay iyadu sii socon doontaa kama warramin waxaan uga dan leeyahay muslimku wuu soo noqon doonaa waa hubanti hadday dhashaa tahay wuu soo noqon oo nineteen centurygii ama nineteen somethigi twenty centurieska bilowgeedii qarnigii labaatanaad bilowgeedii ingiriisku ilaa konton milyan oo dhadhow buu ahaa lixdan milyan waxaa cagacageynaya masarna shan milyan bay ahayd maanta masr waa boqol iyo dheeraad milyan ingiriiskuna weli waa lixdankii alqarni dabadeed waa lixdankii masrna waxay maraysaa intaa mowqaca istraatiijiga ee ah almiyaahi daafi ah biyaha diirana dunidoo dhami gacantoodu ku jira mawaaridda khaamka ah ee hadday dhallinyaro tahay iyo hadday enerji tahay iyo hadday dhulbeera tahayba gacantoodu ku jira taariikhdaasi la yaqaane macruufkaa way leeyihiin kam iyo kayfba ama quantity iyo qualityba waa dad soo socda waxay leenahay muslimku wuu soo noqonayaa waana laa maxaala inuu dib u soo noqdo laakiin in la soo noqdo waxaa ka horeeya waa dhab faama zabadu fayadhabu jufaan waama maa yanfacu nnaas fayamkutu fi lardi baa ilaahay yidhi xoorka iyo daadxoortu waa tegaya waxa dadka anfacayana waa hadhaya in alarda lilaahi yuuriuhaa ilaahay subxaana wa tacaala dhulka isagaa leh oo dhaxal siinaya addoomihiisa cidduu doono wa nuriidu an namuna cala aladiina istudcifuu qur-aanka ilaahay wuxuu inooga warramay yahuud la gumaystay oo lagu xukumayba inaanay rag dhalin oo sidaa loo galay ayaa ilaahay yidhi waxaan doonay inaan iyaga dhulka makansiiyo fircoon iyo intiisiiba inta ilaahay halaagay baa maxay yahuud dowladnimadeeda ay timi waxaan leenahay islaamku wuu soo noqonayaa laakiin wuu soo noqonayaa macnaheedu maaha intaynu iska fadhfadhinno oo isku akhrino niyadan idhaahno qur-aankay ku taalla iyo xadiidkay ku taalla ayaa islaamku iska soo noqonaya oo dunida gaaladuna waa dumi doontaa insha allahu inana waa ka boodi doonaa warkaasi waxba kama jiraan waxa wax ka jiraan haddii la shaqeeyo unbaa wax soo noqonaya intaynu hurudnaa wakhtigu uu sii dheeraan intaaynu baraarugsanne wax qabanaynana wakhtigu wuu soo koobmi iyadoo ilaahay qadartiisa ay ku xidhantay saxaabadu maxay lahaayeen markay nebiga la shaqaynayeen lain qacadnaa wannabiyu yacmalu ladaaka mina alcamalu lmudallalu haddaynu fadhiisanna buu yidhaahdeen isagoo nebi moxamed shaqaynayo kaasi waa shaqo baadila oo aynu wax yacnii camal lunsan aynu samaynay weeyaan ilaahay nasrigiisaa noo imanaya dabeetana waa fadhfadhiyaynaa waxba kama jiraan ilaahay wuxuu leeyay wاladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana jidka iyaga kuwa u dadaala aayaddu waa maki qabla اljihaad bay soo degtay wاladiina jaahaduu fiina kuwa juhdigooda iyo dadaalkooda ku bixiya ilaahay dartii ilaahay wuxuu leeyahy subxaanaه wa tacaala dariiqa saxa baan ku hanuuninaynaa wاladiina اhtadow zaadahum hudan waaataahum taqwaahum kuwa hanuuna hanuun baan u kordhinayaa baa ilaahay leeyahy subxaanaه wa tacaala cadow baa jira iyo dad baa islaamnimada ka soo horjeeda oo ma nebi meel cidlaa yimi baa jiray ambiyadoo dhami ilaahay wuxuu ku tilmaamaya qur-aanka wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwa min almujrimiin baa ilahay yidhi nebi kasta kuwa mujrimiinoo col u abaanu ayaa la joogay baa ilaahay tilmaamaya hadday cidi meel cidlaha ka soo guulaysanayso de ambiyada ka soo guulaysan lahayd noloshu isriixaasay walowlaa dafcu اllahi الnaasa bacdahum bibacd noloshu isriixaasay ku socotay sidaa awgeed wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwa shayaaiina اlinsi waاljini yuuxii bacdahum ilaa bacdi zukrufa alqowli guruura walitasqaa ilayhi afidat اladiin ilahay wuxuu inoo tilmaamayaa ambiyada inay ka soo hor jeedeen kuwo col u ah shaydaamada insiga iyo jinka baa ilaahay yidhi jin tiro badan baa ka soo hor jeeday nebiyada kuwa insiyo yaro shayaadiin oo kalea ka soo hor jeeday oo mabaadi'da qaldan faafinayay waxaynu leenahay markaa mabda raggiisu qaadaana wuu guulaystaa rabbina wuxuu yidhi waa u gargaarayaa mabda dadkiisu seexdaana waa seexdaa cadowga xoog badnidiisa waxba kuma xidhna laa yaqurannaka taqalubu aladiina kafaruu fi lbilaad baa ilaahay yay idin baqa gelinin yay idin yaa ku kadsoomina gaalada dunida rogroga isku rogrogayaan iyo waxoogaaga ku haystaan waa qaliil baa ilaahay yidhi laakiin quustuna ma jirto huwa aladii yunazilu اlgayha min bacdi maa qanatuu wayanshuru raxmatah ilaa isagaa roobka iyo naxariista soo dejiya dadku markuu quusto kadib sidaa awgeed waxaan leenahay kow cadam ilyaas quusta joojiya nebi moxamed iyadoo maka la joogo oo laga xoog batay oo saxaabadiisi hortiisa lagu tumayo waxba u qaban kari waayey ayuu saxaabi ka midoo nafti haysaa u yimi maasuu yidhi ilaahay rasuulkiisa yo maad ilaahay noo baridin alaa tadcu lana alaa maad ilaahay guul noo weydiisi nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sheegay taarikhda bini aadamku say u socoto idinka dadkii idinka horreeyey qaar baa intay ilaahyo rusushiisa rumeeyeen la qabtay buu nebigu yidhi oo inta god lagu riday mishaar halka laga saaray oo laba loo kala jeexay ilaahay baan ku dhaartay diintan ilaahay waa u hiilin doonaa oo way guulaysan doontaa buu nebigu yidhi makaa lagu hortaaganye markaasuu yidhi sanca ilaa xadaramowt ayaa ay socon doonaan iyagoo qofku inuu adhiga yeyga iyo waraabaa ka ceshada mooyaane cidna aanu ka baqaynin nimanka maka ka bixi kara le ee lagu tumayo ayuu nebigu wuxuu u sheegayaa diintan intay guulaysato inay sanciya xadaramowt dhex socon doonaan iyagoo aan cidna ka baqaynin xoolahooda inay yeyga ka ceshadaan mooyaane walaakinakum qowmun tastacjiluun buu nebigu yidhi waxaase tihiin dad degdegaya degdeg waa meel iska tuur adaan waxba dhisan iminkaan haf iyo haf ka siinaya waa meel iska tuur taasi waxba samayn mayso laakiin waxay u baahan tahay dadku inay tooda dhistaan saxaabadii jabtay lama odhan nin khaalid baa xariif ahaayo intuu xagga dambe idinka maray idin jebiyey ee waxaa lagu yidhi qul huwa min cindi anfusikum talaxumadu idinka idinka timi waa ilahay mishkiladdu idinka idinka timi weligeed baa cadow iyo dad ishaya dunida waa jireen dad la yidhi cadowgiina la xaaqi doonaa ee idinku markaa la mariyo idinkoo rooraya soo galana ma jirto dunidu tadaafucaas bay abadkeedba ku jirtay laakiin dadkii dhisma soomaalida maanta joogtaa waxay dhaahdaan gaala ah laynagu itixaamay gaala caynkanoo etoobiya ka samaysayoo kenya ka samayso qolo e, joogtaa maxaa la yidhaahdaa xeebtaa xabarbaa waddankeenna maamusho caynkano waar dee ninkii tashan kari waayo waa loo taliyaa de dunidu waa caynkaa carruurtu ma tashan karto waa loo taliyaa biniaadamka wixii tashan kari waayo waa loo taliyaa ciduu talin kartaa u timaada mashkiladdu waa inagee maaha iyaga iyagu waa nin dantiisa raacanaya nin dantiisa raacanaya lama idhaahdo niyow axmaq baad tahay maxaad dantaada u dabagashay tiisuu ilaashanaya waa nin rageed oo tiisa ilaashanaya cidda doqmo ahi waa iyo waa innaga adaa taagan tuulada nagu xigta ha nagu soo durkina waa ka soo adhigiinu uu soo dhaafay halkii uu daaqi jiray sanadiihii hore ayaa taagantah inaad duni kale wax ka qabato iyo dad kale inaad wax la qabsato daaye tuulaba tan ku xigtay adhiga ka ilaashanaysaa way leedahay reerkiinu ma degi jirine waa ka soo talowdeen xuduuddii oo goormaad reeg iska celin marka cidaad iskaba ilaalinaysa hadduu walaalkaa yahay iyo kii aad dadba isugu dhowaydeen yaad iska celin kartaa markaa soomaaliya cidiima jebinayada isjebisay xaqiiqada waa kaa muslim cidiima jebina isagaa isjebiyey isagu markuu istumay ayaa la bakhti wareemay markay dadka nool ahaayeen dunida dad bay ka ahaayeen tirsan oo aan cidina soo hunguraynin haddii la hungureeyana wax iska dhiciya waa dhici jirtay dagaal in maalin laga badiyo laakiin iyana berritay ka badin jireen dadku saasuu isu riixriixayay laakiin waanu iska fadhinaynaa dunidayna soo gaadha oo dowlad noo sameeya oo dunida kaalay oo dad naga dhiga wax nin weyne ku hadlaba maaha yani wax nin weyne ku hadlo intuu meel istaago ma aha adduunow soo cararoo wax noo qabta soomaalida arkaysa markasu leey carabigida nimanka halkaa ina dhigay oyaba meel kula miday jiifaane maxay ku dhigaan kuma dhaafaane aa taageersanaysaa kuma dhaamo haddaad adugu wax dhaanto ada ahayd inaad keento waxaan markaa uga dan leeyahay ayuha alaxiba qur oo cusub oo waxba iska bedelin baa ina dhex yaalla sunnadii nebigaoo la hufay oo aan waxba iska bedelin baa dhexdeenna taalla taariikhdii dunida mid muslim iyo mid gaaleed boo la hayo ayaa taaliya tajaaribtii bini aadamka taarikh bay muslimiintu leeyihiin asumuud fi lxaalaat الsacba qoraayo badanoo reer galbeeda ah waxay leeyihiin dadkani waa laabud inay soo noqdaan laakiin dibba loo dhigi karaa rag waa ishayaaye la joojin karaa inagu waxaan leenahay ilaahay wuxuu yidhi isagoo calaa lisaani nebiyullaahi ibraahim kowe eh, calaa lisaani nebiyullaahi yacquub innahu laa yay'asu min rawxi illaahi ila alqowmu اlkaafiruun ilaahay naxariistiisa kama quustaan dadka gaaloobay mooyaane muslimku quusba ma yaqaano cumar ilmukhtaar baa laga hayaa kelmada naxnu laa nastaslim yaa umar cumar ilmukhtaarkii eh, talyaaniga ay isku hayeen libiya yaa wuxuu yidhi annagu isma dhiibno ee ama waanu guulaysannaa ama waanu dhimannaa buu yidhi yani wuxuu tilmaamayaa noloshu isdhiibka inaanay aqoonin haddaba alislaamu laa maxaalata qaadim waa soo socda wa fardun calayna inaynu camal samayno qul icmaluu wasayara allahu camalakum warasuuluhu walmu'minuun waxaa layna yidhi war camal sameeya shaqo qabta alle iyo rasuulkiisa iyo mu'miniintuba way arki doonaan waxaa qabataane laakiin laynama odhan qul naamu wasayansurukum allahu meel lakuma taallo seexda ilaahay baa idiin guulaynaya meelay ku qorantay ma jirto marka kelmaddeedu waxay ku koobantahay laba qodobo qura mid waxa weeyaan diintani way soo noqonaysaa haddii aqoonta bini aadam lagu eegana waa faafaysa waa diinta ugu faafis badan maantee dunida ka jirta waana soo noqon doontaa biidn tacaala laakiin waxa isweydiinta leh adigu safkaa ma ku biiraysaa kicinaya soo celinaya mise daawadayaasha qaybta maxaa la yidhaahdaa daawadayaasha ah mustamiciinta mustamiciin alkiraam good audienskaad ka mid noqon doontaa dadka daawanaya dunida sida wax uga dhacayaan ma kuwaasaad ka mid tahay mise kuwa diintooda iyo dadnimadooda iyo dalkooda ayaad ka mid noqonaysaa idan adigu ilaahay waxba kaagama baahna laakiin adaa lagu itixaamayaa lagu eegaya waana laguu sheegay hadaad jidka fiican qaadana in laguu guulayn doono kalluunsan haddaad qaadana in lagu baadiyayn doono waxba heli doonin marka waxaan ku koobayaa masaladan wax badan badan baynu ka odhan karnaa laakiin hadalka badani waxba ma taro waxay ku kooban tahay diintani way soo noqonaysaaye adigu kii wax ku darsanayay ma tahay mise ma tihin wsala allahuma calaa muxamadi wcala alihi wasaxbi waslem walxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin